alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah la muxamadi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin su-aal darsiga khusaysa bacdulikhwa waxay soo tuureen su-aal odhanaysa saxaabigii rabiicatu bnu kacbin nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu u khidmeeyey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wax i weydiiso markaasuu wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kugula rafiiqo ayaan ku weydiisanaya marka shardigii qudrada waxaas inuu yahay wuxuu awoodi karo makhluuqa wax la weydiisanaya inuu maqan yahay miyayna ka imanayn waa su'aal muhimah jawaabteedu waxay tahay marka xadiis marka uu soo arooro oo mas'alo sheegaayo riwaayaadka xadiiska way isfasirayaanoo waa la isla egaa xadiiskanna wuxuu leeyahay riwaayaad kala duwan riwaayo kalea jirto sii caddaynaysa muraadka uga jeeda ee su-aashiisa ku saabsanayd ruwaadda qaarkoodba in bay sheegeen riwaayada caynkaasna waa riwaaya saxiixa oo imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey xadiiska hore asalkiisa wuxuu ku sugan yahay muslim imaam axmed wuxuu soo wariyey dalabka ninkaasi uu dalbaday saxaabiga ahi inuu markaa uu yidhi an tashfaca lii inaad ii shafeeco qaaddo ayaan ku weydiisanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa xayi xaadir baanu ahaa inuu u shafeeco qaadana waa awoodi karaa ilaahay u baryo marka riwaayaadku way iscaddaynayaan intanoo keliya ma odhan ee intaasaa la socotay marka waxa uu doonayay waxay ahayd inuu uga shafeeco qaado oo bimacnaa ilaahay uga baryo nebigu calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisa rabiica inuu markaa jannada kula rafiiqo taas iyadaa mar hadday tahayna oo shafaaco nebiga la weydiisanaayay isagoo xayi oo xaadira ta noocaasi markaa wax ishkaali kuma jiro lamana mid ahaa qofkii dhintay ee la baryaaye lama mid ahaa mid ghaa'ib oo maqan lama mid ahaa mid joogoo wax ilaahay la gaar yahay la weydiisanaayo yacni markaa lama mid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa shafeeco qaadaa dadkana waa u duceeyaa waana loo iman jiray markuu noolaa oo waa la weydiisan jiray duca ama shafaaco shafaacaduna waa maxay waa talab waa ducaa waa talab shafaaca waxaa laga keenay min ashafci shafciguna waa lamaanaanshaha weeye kaannahu ruuxii marka loo shafeeco qaadaayey nafta lagu lamaanaynaayo oo bimacnaa dalabkii dalabka lagu lamaanaynaayo saas aawadeed buu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa agtiisa in laga shafeeco qaado istidraad baynu masaladaa u sheegaynaaye uu u jeclaa oo marka wax la weydiisto uu jeclaa in la yidhaahdo yaa rasuul allaahi sii isagoo saxaabada ajarka la jecel buu odhan jiray ishfacuu tu'jaruu waliyaqdi llahu cala lisaani nabiyihi ma axab shafeeco qaada oo idinku dalabka sameeya waa laydinka ajar siinayaaye marka calaa haada yacni waxa weeye wax ishkaala oo masaladaa ku jiraa saasaanu u jirin riwaayadaa kalena caddaynaysaa wa riwaayaatu alxadiisi tufasiru bacduha bacdan barhkeed ba barhka kale waa fasirayaan waayahay Ah, su-aashu waxay ku saabsan tahay kolley waa masala iska ku saabsan abwaabta ictiqaadka kolley aan daruuri u ahay in loo garto tacaabirta ku saabsan tadamun iyo istilzaam ama iltizaam waa dalaalaatul lalfaadka wax ku saabsan waana istilaaxaad culammadu ay markaa dejiyeen asal ahaanna mutaabaqa iyo tadamun iyo iltizaam waa istilaaxaad mantiqiya cilmu cilmulmantiq ku saabsan mutaabaqada waxaa la yidhaahdaa lafdiga iyo macnuhu markay isla eg yihiin oo midkoodna ka kale aanu ka ballaadhnayn taabaqa lafdulmacnaa waa isdabooleen waa isla ekaadeen ma kala badna wadalaalatu shay cala tamaami macnaahu mutaabaqatun calaa jus'ihi tadammunun dalaalada lafdiga ku tusiyo macnihiisoo dhammaystiran ku tusiyo oo wada koobo mutaabaqatun mutaabaqa la yidhaha waa mutaabaqa lafdiga macnaha isdaabaqaya waa isla eg yihiin wa calaa jus'ihi tadammunun qayb ka mida macnihiisa inuu ku tusiyana tadamun baa la yidhahdaa waa juzu lmacna yacni markaa qaybtaasi waxay gudagelaysaa fii dimni almacna alkuliy macnaha kulliga ah bay dimnigiisa bimacnaa gudihiisa gelaysaa waa qayb macnihii ka mida iltisaamkana waxaa la yidhaahdaa shayga waxa ka baxsan ee caqli ahaan loo garanaayo taraabut inuu ka dhexeeyo shaygaa la sheegayaa waxaa la garanayaa waxaa kalena inaynay ka hadhay laakiin lafdigu dalaal ahaan kuma tusinaayo laakiin wuu laasimsanayaa marka wax macnihiisii ka baxsan baa la garanayaa dalaala caqliya lagu garanayaa inay taasina ka dhalanayso inay raacayso aynay ka hadhayn su'aasha jawaabteedu waa saas hadalka dhexdiisuun wax ku dhexdhacay buu ahaayo dee culammadu markayse marka ay cabbiraan dabeedna aad jeclaysateen marka inaan dee si yara sharxo marka yacni waxa weeyaan ijmaalkaas baa inagu filan waayo baabkii ah aynu joognaa hadda waa baab ulictiqaad waa yahay qaala almusanif raximahu llah wa daliilu khashyati qowluhu tacaala baqashada allah laga baqanaayo waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi falaa takhshawhum ha ka baqanina yacni dadka ama ha ka baqanina gaalada wakhshawnii aniga iga baqda alfaad yacni isku dhow baa jiraa oo alkhawf iyo alrahba iyo alkhashya inta mid waliba waxay tilmaamayaan baqasho laakiin furuuq daqiiqa ayaa u dhaxaysa khashada waxaa loo isticmaalaa waa alkhawf almabniyu cala alcilmi bicadamati man yakhshaah yacni waxa weeye waa khawf ku dhisan garasho la garanaayo cidda laga baqanaayo cadamadeeda in la og yahay yacni ku dhisan wa khawfun maca alcilmi waa khawf cilmi weheliyo cilmigaana lagu garanayo lagu aqoonsanayo cadamada iyo weynida cidda laga baqanayo saas aawadeed buu allah wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allah waxaa ka baqaayo qura khashyada markaa cilmigu heliyo alculamaau culamada ay alculamaau bicadamatihi wa kamaali sultaanihi waa ka odhanaaya ibnu cuthaymiin waa kuwa u cilmiga le ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa iyo sultaankiisu siduu u dhammaystiran yahay fa hiya akhasu min alkhawf khawfka waa ka khaasnimo badan tahay oo bimacnaa khawfkii waa caam khashyadiina waa khaas waa qayb khawfkii ka mid ah waa khawf cilmi weheliyo ayaa waxaa la odhanayaa yacni khashya la odhanaya tafaasiisha marka aynu ka odhanayno waxaa laga odhanayaa sidii marka aynu ku soo aragnay qaybihii khawfka loo qaybinaayey baa khashyadana loo qaybinayaa oo marna waxay noqonaysaa khashyo tawxiida oo cibaada oo allah lagu caabudaayo marna waxay noqonaysaa khashyo marka tabiici ah bay noqonaysaa oo iska mubaaxa haddii aan marka waxa weeye dembi lagu gelin oo aan markaa xaaraan loogu dhicin ama aan waajib looga tegin marna waxay noqonaysaa yacni khashyo shirkiga bay noqonaysaa oo haddii waxa weeye cid yacni allah aan ahayn yacni looga baqo yacni marka waxa weeye khashyadii ilaahay la gaarka ahaa la siiyo oo looga baqo masaloo kale wuxuu ka baqayaa sanam wuxuu uga baqayaa markaysa markaa inuu u qabo oo u haysto yacni markaa cadamo iyo weyni iyo darri iyo nafci inuu leeyahay markaa saasuu uga baqay waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa ama wuxuu ka baqay marka waxa weeye yacni markaa ruux dhintay oo uu isleeyahay wuxuu leeyahay quwa khafiya oo caalamka ku tasarufaayo oo waxba ku yeelaya jahli ha ku dhisnaado yacni marka cadamada iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo dararka iyo nafciga wuxuu ka aaminsan yahay jahli ha ku dhisnaato laakiin isagu ictiqaadkiisa wuxuu isleeyahay waad og tahay oo cilmaad u leedahay calaa kulli xaal tafaasiishii taa hore laga yidhi ayaa laga odhanayaa qaybihii loo qaybiyey baa loo qaybinaya wa daliilu inhaabati qowluhu tacaala noqoshada daliilkeedu in xagga allah loo noqdo qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi weeye waaniibuu ilaa rabbikum u noqda xagga rabbigiin wa aslimuu lahu allah u hoggaansama oo isu dhiiba wuxuu u keenay sheikhu amarka inaabada layna amraayo alamru bilinaaba ayuu u keenay inaabadu waxa weeye waa in xagga allah loo noqdo oo taacada la ateecaayo iyo tawxiidka la waxidaayo iyo in dembiyadii laga fogaado laga dheeraado xagga allah loogu noqdo iyo toobadkeeno allah loo toobadkeenaayo waa rujuucu ila allahi tacaala yacnii xagga allah baa loo noqonaya maxaa loogu noqonayaa yacnii tawxiid iyo taaca loogu noqonaya iyo in macaasida iyo dembiyada iyo shirkiyaadka laga fogaado ayaa loogu noqonaya in xagga allah loo toobad keeno calaa haadaa waxay ku dhowdahay macnaha tawbada ayay ku dhowdahay macnaha tawbada ayay ku dhowdahay aayadduna deliil bay u tahay wa aniibuu ilaa rabbikum wa lah xagga rabbi u inaamada xagga allah loo noqonayaana waa cibaado allah la caabudayo yacni saasay noqonaysa waayahay wuxuu allahla khaaska ahaa haddii cid kale la siiyo loola noqdo oo dee khasaaistii ilaahay laga aamino marka waxa weeye makhluuq loo noqonaayo markaana halkaa shirki waa soo gelayaa wa aslimu lahu islaamka layna amrayo allah isu dhiiba u hoggaansama ahlucilmigu waxay yidhaahdaan islaamku wuxuu qaybsamaa alislaamu lilah islaam kowni iyo islaam sharci labadaa qaybood buu qaybsamaa islaam kowni waa islaam marka waxa weeye amarka ilaahay ee qadariga ah loo hoggaansamayo oo laysu dhiibaayo yacni weeye islaamka kowniga ah dadku dhammaan allah bay u hoggaansamayaan oo qadar ahaan amarkiisa qadariga ah ma khilaafayaan ma khilaafayaan siday la qaabilayaan ha kala duwanaato oo xagga masaa'ibka inay ku sabrayaan mu'miniintu nicamkana ku shukrinayaan yacni markaa gaaladuna ay allah ka darayso yacni sida lala qaabilayaa waa kala duwan tahay laakiin daahiran waa loo wada hoggaansan yahay amarka ilaah ee qadariga marka baatinan laakiin ma loo hoggaansan yahay oo ma lala imanayaa alshukru cinda alnicam waalsabru cinda almasaa'ib maya taa waa ku kala duwanaanayaan aakhiro dhammaan khalqigu allah waa u wada hoggaansamayaan cid marka allah khilaafaysaa ma jirto marka waxa weeye adduunyada marka la joogana daahiran gaal iyo muslimba allah marka waa u hoggaansan yihiin daahiran qadarka ilaahay iyo amarka ilahay qadariga walahu aslama man fi alsamaawaati waalardi tawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun allahoo qura ayay u islaameen oo u hoggaansameen cidda cirarka ku sugan iyo cidda dhulka ku sugan dhammaantood yacni xaalay ilaahay ateecayaan iyo xaalay markaa yacni markaa karaahiyaysanayaanba ama xaalay taa'iciin yihiin iyo xaalay mukrahiin yihiin oo dirqisan yihiin mid walba oo iyadaan ku raalli ahayn oo aan marka amarkii qadarigaha inay u hoggaansamaan marka aan doonayn bay haddana khasab ugu hoggaansamayaan wa ilayhi yurjacuun kaa waxaa la yidhaahdaa yacni islaam kowni waa alistislaamu lixukmi illaahi alkowniyi alqadariy nooca labaad waa alislaamu sharci waa islaamka sharciga weeye islaamka sharcigaana waxaa loo jeedaa alistislaamu lixukmi illaahi sharciy xukunkii ilaahay ee sharciga ahaa in laysu dhiibo loo hoggaansamo ayaa looga jeedaa sheekhuna waa inoo fasiri doonaa oo mar danbuu keeni doonaa alislaamu alistislaamu lilahi bitawxiidi walinqiyaadu lahu biaaca walbara'atu min ashirki wa ahlih saddex qodob buu inoogu fasiri doonaa waa inoo iman doonaa usul ku qoran tahay islaam waxaa la yidhahdaa buu odhanaya waa islaamka sharcigu fasirayaae alistislaamu lilaahi bitawxiid allah in tawxiid laysugu dhiibo oo loogu hoggaansamo iyo walinqiyaadu lahu bitaaca iyo taaco allah la ateecaayo in loogu hoggaansamo oo taacadiiyo tawxiidkiiba lala yimaado waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih iyo in laga beri noqdo shirkiga iyo ehelkiisaba laga beri noqdo marka kaasi waa alislaamu sharci waa inoo iman doona insha allahu tacaala waayahay wa daliilu isticaanati qowluhu tacaala isticaanada daliilkeedu waa hadalkiisa allah uu yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoommadii baa la amrayaa inay saa yidhaahdaan oo waxa weeye amar qowl inay saa yidhahdaan la amraayo ayaa qadaran quuluu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim ilaa laga soo gaadho iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin mawdican oo keliya culammada qaar qadaraan culamada qaarna awalkay ka si nasaqu isku mid uu noqdo xadiiskuna muxuu sheegaya idaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu xamidanii cabdii ila aakhirihi marka addoommada in la amra ayaa looga jeedaa inaysan yidhaahdaan iyaaka nacbudu waxyaalaha la amray addoommadu inay yidhaahdaan waxaa ka mid ah iyaaka adigoo quraanu ilaahayow nacbudu ku caabudaynaa cid kale ma caabudayno wa iyaaka nastaciin adigoo quraannu ku kaalmo weydiisanaynaa cid kale ma kaalmo weydiisanayno waa xasri waa koobis wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugan ida istacanta fastacin billaah haddaad doonto inaad kaalmo dalabto fastacin billaah allah kaalmo weydiiso ida istacanta looma jeedo ficlan haddaad isticaanadii dalabto aad samayso laakiin waxaa looga jeedaa ida aradta an tastaciina fastacin billaah haddaad doonto inaad cid kaalmo weydiisato allah kaalmo weydiiso marka ficilka marka idaa la geliyo mar waxaa loo isticmaalaa ficilkii in lagu dhowaaday oo la doonaayo in la sameeyo yacni muqaarabatu alficli wa oo iraadadii laga tilmaamayo idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum ma waxaa loo jeedaa ficlan marka istaagtaan oo salaaddii u kacdaan maya ay idaa aradtum an taquumuu ila asalaati faghsiluu wujuuhakum markaad doontaan salaadda inaa u kacdaan marka hore soo weysaysta haakada marna waxa loo isticmaalaa ficilka in la gudagalo ayaa loo isticmaalaa oo ficilkii gudagalka la gudagalo ayaa loo isticmaalaa marna idaada ficilka marka la geliyo waxaa loo isticmaalaa marka laga faaruqo ayaa loo isticmaalaa fa idaa qadaytum asalaata fantashiruu fi alard waa ficlanba haddaa ka faaruqdaan baa laga tilmaamaya yacni ficlan haddaa ka faaruqdaan ayaa laga tilmaamaya looga jeedaa marna ficilka haddaad dhex gashaan baa laga tilmaamaya ku dhex jirtaan marka saddexda macnoba waa loo isticmaalaa marka hadda waxaa loo jeedaa haddaad doontaan cid inaad kaalmo weydiisataan fastacin billaah allah kaalmo weydiisa kaalmo weydiisadku allah marka la kaalmo weydiisanaayo waa cibaado allah la caabudaayo sidaas aawadeed baa aayadda maxaa ku sugan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin sida cibaadada ilaahay loogu keliyaynaayo ayaa isticaano dalabkana allaha loogu keliyeynayaa isticaanada khaaska ah ee koobsanaysa yacni marka dulliga iyo khuduuca dhammayska tiran waa isticaano khaas ah isticaanada maxaa looga jeedaa waxay culammadu yidhaahdeen waa alisticaanatu almutadaminatu likamaali dulli min alcabdi lirabbih yacni waa isticaanada koobsanaysa dulli iyo khuduuc dhammaystiran oo addoonku rabbigii isu dullaynaayo iyo wa tafwiid alamri ilayh wa kifaayatih iyo umuuraha inuu allah u bandhigaayo oo uga hadhaayo una ictiqaadinaayo o u rumaynaayo allah inuu ku filan yahay taasna allah baa la gaara wa laa takuunu ila lilaahi tacaala waa ka odhanaya ibnu cuthaymiin taas ilaahay baa la gaara isticaanada sifada yani leh waa isticaana khaasa isticaano dhan ma waa isticaano cibaado noqonays daliilkeeduna wuxuu yahay aayaddan allah uu yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adoo quraannu ku kaalmo weydiisanaynaa allaahow xagga xasriga laga qaatay iyaada la hormariyey taqdiimkaasaa laga qaadanaya wa iyaaka nastaciin adoo quraannu ku kaalmo weydiisanaynaa marka waxaa xasriga iyaaka ayaa laga qaadanayaa in la hormariyey oo qaacidada carabigu maxay tahay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo wuxuu faa'iidaynayaa koobis buu faa'iidaynayaa marka sida cibaadada allah loogu keli yeelaayo ayaa isticaanadana allah loogu gaar yeelayaa oo keligii la kaalmo weydiisanaya isticaanada noocaas ah waa in allah keligii loola yimaadaa haddaba waxaa jirta isticaanada makhluuqu wada mamnuuc ma aha oo haddii makhluuq la kaalmo weydiisanaayo wuxuu kari karana loo kaalmo weydiisanaayo culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku xidhan tahay kolba shayga loo kaalmo weydiisanaya xukunka uu leeyahay ayaa xukunka isticaanaduna noqonaya alisticaanatu bilmakhluuqi cala amrin yaqdiru calayh fa haadihi cala xasabi lmustacaani calayh kaalmo weydiisadka makhluuqda kaalmo weydiistaa oo arrinu awoodi karo loo kaalmo weydiisanayaa waxay ku xidhan tahay kolba waxa loo kaalmo weydiisanayo xukunkeeda hadday tahay shay khayra waxa loo kaalmo weydiisanayaa fahiya jaa'izatu lilmustaciini mashruucatu lilmuciin waxay u noqonaysaa kan kaalmo weydiisanaya ee shayga khayrkaa in lagu kaalmeeyo weydiisanaya dalbayaa mid isaga mubaax u ah oo jaa'is u ah laakiin ka ku kaalmaynaya waxay u noqonaysaa mid mashruucay noqonaysaa oo bimacnaa waxa weeye yacni ajar uu ka helaayo oo markaa fadli ugu jiro hadduu qofku markaa waxaa khayr kolle cid ugu yeedhaayo oo shay biriya ay tahay kan markaa qudhiisu markaa dalbaya in markaa khayrkaa laga qayb qaato laftiisa waa la odhan karaa mashruucay u tahay oo ajar buu ka helayaa oo waxay soo gelaysaa shay khayra dadka in loogu baaqayo ayay soo gelaysaa laakiin wuxuu ka tilmaamayaa waxa isaga markaysaga khuseeya markuu yidhaahdo igu kaalmeeya taacadan yacni ta noocaasi markaa isagu inuu talbaa waxay u noqonaysaa shay jaa'isa masalan waa weysaysanayaa weysadiibuu wuxuu yidhi marka waxa weeye waar ii soo dhaami biyaha aan ku weysaysanayo ama wuxuu yidhi iigu shushub yacni ta noocaasoo kale waxay iska noqonaysaa dalabka uu dalbayaa isagu yacni mid markaa iska mubaaxay noqonaysa mid mubaaxa ayay noqonaysa laakiin kan ugu shushubaya ama waxa weeye u soo adeegaya biyaha uu ku weysaysanaya u soo dhaaminaya ama siinaya isagu waxa weeye shay qurba ayuu sameeyey oo rabbi ugu dhowaanayo ayuu la yimi waayo shay khayru ka qayb qaata shay khayra ayuu ka qayb qaata laakiin qofkan markaa yidhi markaa iigu shushu biyaha ama biyaha ii soo dhaami waxa ka fiican isagu inuu soo dhaansado ayaa ka fiican isagu inaanu cid ka dalbana isagu markaa ku shushubto ayaa u fiican sidaas ayaa marka waxaa afdal u ah marka nisbadiisa waxay u noqonaysaa marka mubaax waatuu sheikhu sheegaayo fahiya jaa'izatun lilmustaciini mashruucatun lilmuciin kan ku kaalmaynaya laakiin mashruuc bay u taho ajar buu ka helayaa watacaawanuu cala albiri waataqwa laakiin kani dalabka uu dalbaayo odhanaayo biyaha iisoo dhaami yani markaa taa ajar miduu ka helayo ma aha laakiin shay caam oo khayra war shaygaa khayrka aan samayno ee shakhsigan aan isagu lahayn igu caawiya aan uu leeyahay marka war xabaashan aan qodno qofkan marka waxaan aan aasno ama uu leeyahay markaysaga qofkan aan ku tukanno yani waxaweye ta noocaasi waxay noqonaysaa labada mid walba qurbo iyo cibaado ayay u noqonaysa marka halkaa tafsiil yar baynu gelinay haddii waxa loo kaalmo weydiisanayaa ay tahay wax dembiyana labada midnaba uma yacni ka mustaciinkae kaalmo dalbaaya iyo ka ku kaalmaynaya labadaba allah wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan yacnii dembi iyo xadgudub ha isku kaalmaynina ha isu kaashanina hadday tahay shay mubaaxa waxaa markaa kaalmada loo dalbayaa in shay mubaaxa lagu kaalmeeyo fahiya jaaisatu lilmustaciin wa mashruucatun lilmuciin haddii shay mubaaxa yacni cid lagu kaalmaynaayo kan marka isticaanada dalbaayo oo mubaaxan igu kaalmeeya leh isaga waxay u tahay mid mubaaxoo jaa'isay u tahay laakiin ka muciinkee ku caawinaya waxay u tahay mashruuca inama waxtasab yacni marka usiiba calayh hadduu markaa niyeeyo oo ajar ixtisaabo waxa weeye oo ilaahay dartii u sameeyo waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinaya waayo ixsaan buu samaynayaa allahna waxau yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin samafala allah wuxuu jecel yahay kuwa samafala ayuu jecel yahay kuwa samafala ayuu allah jecel yahay cidda makhluuqee la kaalmo weydiisanayaa hadday cid dhimatay la kaalmo weydiisanaayo mutlaqan ama cid gaa'iba oo aan asbaab eh, isku kinxidhaysa aynay jirin la kaalmo weydiisanaayo ama cid joogtoo xaadiraba la kaalmo weydiisanaayo laakiin waxa loo kaalmo weydiisanaya ay tahay wax allah mooye cid kale ayna kari karin saddexdaas suuro waxay noqonaysaa markaa shirki amwaad dhimatay haddii la kaalmo weydiisanaayo oo leeyahay sheekh hebelow ikaalmee ya waxaa igu caawi waxay noqonaysaa markaa shirki bay noqonaysaa haddii cid ghaa'ib oo kaa maqan la kaalmo weydiisanaayo oo asbaab caadi oo isku kiin xidhaysaana aynay jirin warqadaad u dirtay iyo fariinaad u dirtay iyo marka asbaabta cusub ee layskula xidhiidho aalaadka cusub ee la yskula xidhiidho inaad kula xidhiidhiyo wax la mida aynay jirin yacnii marka aad kaalmo weydiisato iyadaan taasi jirin waxay noqonaysaa iyaduna shirki ayay noqonaysa oo cilmulghaybkii in loo sugayaa ka imanaysa sidii ducadaba kaga soo hadallay baabkii oo kaley la midta haddii cid nool oo xaadira la kaalmo weydiisanaayo laakiin wax allah mooye cid kale aynay kari karin kaalmo weydiisadka laga dalbaayona shirkay noqonaysa intaa mid waliba waa shirki weeye waayo dee waxay noqonaysaa in markaa loo sugaayo yacni markaa khasaaistii ilaahay iyo waxa allah la gaarka ahaa iyo qudraddii ilaahay iyo awooddii ilaahay in loo sugaayo ayaa markaa ka imanaysa waxaa ka imanaysa cilmulghaybkii inuu og yahay in loo sugaayo waxaa ka imanaysa waxa weeye yacni markaa maamulka kownka inuu awood ku leeyaho dari iyo nafci inuu leeyahay loo ictiqaadinayo ashyaada dhammaantoodna waxay noqonayaan shirki bay markaa noqonayaan shirki ayay noqonayaan waxaa kaloo jira acmaasha saalixa aqudhooda waa la kaalmaystaa wastaciinuu biasabri waasalaa yacnii sabirka iyo salaada kaalmaysta waa camal saalixa oo la kaalmaysanayo cidda camalka saalixa la timaadana dee ilaahay waa caawinaya wakhtiyada shadaa'iddana yacni sabirka iyo salaadaba waa la kaalmaystaa xadiiskii maxaa ku soo arooray kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo derriyo wax ku yimaadaan salaadda xaggeedu u argagixi jiray u carari jiray ya cabdullahi bnu cabbaas baa waxaa lagu yihi walaalkaa dhimay markaasuu salaad galay waa isticaana bisalaa waa salaaddii oo la kaalmaysanaayo waa cibaadaadkii oo la kaalmaysanaayo saas aawadeed baa wakhtiga fitanka cibaadadu ay fadli badan tahay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey muxuu sheegayaa cibaadatun fi lharji ka hijratin ilay wakhtiga fitankiiyo dagaaladu jiraan cibaadada allah la caabudaa waxay ka dhigan tahay hijro nebiga loo hijrooday calayhi salaatu wasalaam bay la fadli tahay oo fadliga laga helaayo shabbahaysaa sababtu maxay tahay dadku wakhtiga fitanka ama dagaalada way mashquulaan qiila wa qaala iyo maxaa la yidhi iyo maxaa la sheegay iyo maxaa caynkana iyo cabsi iyo waxyaalahaasay ku mashquulaan marka cibaadadii dadka badankoodu waa ka mashquulayaan marka ruuxa wakhtigaa cibaadada qaabila oo dikriga iyo cibaadada yacni marka aad iyo aad u farabadiyaa yacni waxa weeye fadli aad u badan ayuu ka helaya waxaa la mid a dee harjiga yacni waxa weeye fitanka siyaasigii markay jiraan qudheedu waxa weye waa iska harjigii harji waxay yidhahdeen culammadu waa macaani badan tahay macnayaal fara badan bay ku sheegeen ya marka waqtiga fitanka iyo dagaallada kullu daalika waa soo gelayaan marka waxa weeye wakhtiyada fitanka siyaasiga jiraan laftooda cibaadada markaysaga la qaabilo ee lagu dadaalaa fadli badan baa laga helaya waayo mar kastoo waxa qofka cibaadada ka mashquulinaya ay fara badan tahay qofka naftiisa cibaado xaaladdaa u xidhay ee ku dadaalay wuxuu noqonayaa afdal mid fadli badan buu noqonaya sheikhu waxau uhi raximah allah wa daliilu isticaadati qowluhu tacaala isticaadada ama magangalka daliilkeedu hadalkiisa allah uu yidhi weeye qul acuudu birabbi alfalaq qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi alfalaq rabbiga markaa iniinyaha kala dillaaciye kala dhambala ama yani habeenka kala dhambala ee waaga ka soo dhex bixiya ee nuurka ka soo dhex saara ayaan magan galay sidaa dheh wa qul acuudu birabbi annaas waxaad tidhahdaa waxaan magan galay rabbiga dadka ayaan magan galay yacnii dadkoo dhanka u rabbiga ah oo allaah ah ayaan magan galay dheh wuxuu allah yidhi faastacid billaahi min ashaytaan alrajiim allah magan gal oo shaydaanka marjuumka ee naxariista ilaahay laga fogeeyey ka magan gala sharkiisa marka yacni isticaadada iyo marka waxa weeye waxaa la amray allah in la magan galo oo acuudu birabbi alfalaq iyo acuudu birabbi annaas yacni marka la yidhaahdo shaydaanka layska naaro allah laga magan galo acuudu billahi min alshaytaani alrajiim acuudu billahi alsamiici alcaliimi min alshaytaani alrajiim yacni waxa weeye saas yadaabaa markaa layna amray marka magangalka ilaahay la magangelayo eh, hadday koobsanayso yacni baahi dhammaystiran oo allah loo baahan yahay iyo waxa weeye marka qabsad ilaahay la qabsanayo la cuskanaayo iyo eh, caqiido la caqiidaynaayo allah inuu ku filan yahay oo wax walba ka magangelin karo waxay noqonaysaa cibaado la caabuda ayay noqonaysaa alisticaadatu billahi tacaala wa hiya almutadaminatu likamaal aliftiqaari ilayh walictisaami bih waictiqaadi kifaayatihi wa tamaami ximaayatihi min kulli shayin xaadirin aw mustaqbalin sagiirin aw kabiirin basharin aw hayri basharin waxa weeye waa cibaada ayay noqonaysaa wa daliiluha waxaa u daliila yani labada aayadood sheikhu inoo qoray iyo adilo kaleba qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo fastacid billahi min ashaytaan arajiim iyo adilada la midkaa waxaa la mida sifaadka ilaahay in la magan galo asmaada ilahay in la magan galo ama sifaadka ilaahay la magan galo asmaadii in la magan galo waynu soo aragnay fastacid billaah waa ism ilahay oo la magan galaay qul acuudu birabbi alfalaq waa ism ilahay oo la magan galayo rabb lfalaq waa allah qul acuudu birabbi nnaas waa asmaadii ilahay oo la magan galaayo haddii sifaadka ilaahay la magan gelayana waa la mid oo waxa weeye kelimaadka ilaahay baa la magan galay masalan ama cadamada ilaahay baa la magan galay ama cizada ilaahay baa la magan galay ama sifaadka kale ilaahay sifo ka mida la magan galay waxay ka dhigan tahay allah in la magan galay dhaartaa marka la dhaaranayo haddii asmaada ilaahay lagu dhaarto iyo haddii sifaatka ilaahay lagu dhaarto soo mid walba ilaahay laguma dhaaran saasoo kalea markaa magangalka marka allah la magan gelayana asmaadiisa in la magan galo magacyadiisa wanaagga badan iyo in sifaatkiisa la magangalaaba waa magangal allah la magangalay galay weeye saas aawadee xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yarxala min manzilihi dalik yacnii ka meel dega ee yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq kelmadaha ilaahaya dhammayska tiran baan magan galay min shari maa khalaq lam yadurahu shayun wax dhibayaa ma jiro ilaa uu meeshiisaa ka guuro ilaa uu meeshiisaa ka guuro yacni saas yadaa buuli xataa waxa weeyaan uciidukuma bikalimaati illaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaamati wamin kulli caynin laamma yani waa kii xadiiskii ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii inan ee uu awowga u ahaa xasan iyo xusein wuxuu ku yidhi uciidukumaa waa idin magangelinayaa bikalimaati illaahi taamma kelmadaha ilahayo dhammayska tiran baan idin magangelinaya ayaan idin magangelinaya waa tufis lagu tufaayo la yani shaydaan kasta iyo bahal kastaan idinka magan gelinayaa in ilaahay idinka badbaadiyo sharkooda sharka shaydaanka iyo sharka bahalaha baalaha hoose sharkooda min kulli shaytaanin wahaamma wa min kulli caynin laama iyo il kastoo wax duraysa ama wax dhibta sharkeeda ayaan idinka magan gelinaya laamah waxaa loo jeedaa yacni wax asiibta ama wax awrida ama wax dhibaataysa ayaa laga tilmaamaya lamahu bimacnaa asaaba macnahaasaa laga tilmaamaya waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha xanuunka uu ka dareemaayo inuu markaa odhanayay amaba marka meeshii xanuun laga dareemo inta farta la saaro in la yidhahdo acuudu bicizati illahi wa min sharri maa ajidu wa uxaadir oo lagu celceliyo waxaan magan galay cizada ilaahay iyo awooddiisa cizada ilaahay bicizati illaah waa sifo ilaahay wa qudratihina waa sifo ilaahay sifaadka ilaahay baa la magan gelaya sharka waxaan markaa helaayo iyo waxaan ka baqayaba ilaahay baan ka magan galay cizada ilaahay iyo qudrada ilaahay baan ka magan galay waxay ka dhigan tahay allah in la magan galay waxaa macnuhu markaa u dhacayaa allah baan magan galay anoo ku tawasulaaya yani sifaatkiisa ku tawasulaya waxaa la mid a ah xadiiska kale marka waxaweye saxiixa in nabigu calayhi salaatu wasalaam odhanayey allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsiya sana'an calayk anta kama asnayta cala nafsik ilaahu raalli ahaanshaagaan magan galay cadhadaadaanan ka maangalay ila aakhiri alxadiis acuudu biwajhik baa la mida nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay soo degtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum nebigu wuxuu yidhi acuudu biwajhik ilah wejigaagaan magan galay ya qul huwa alqaadiru calaa an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum markaana wuxuu yidhi acuudu biwajhik wejigaagaan magan galay ilaahayow saas yadaa buu yidhi marka sifaadka ilahay in la magan galaana Eh, ilaahay cidaan ahayn lama magan gelin eh, waxay ka dhigan tahay allah in la magan galay ayay ka dhigan tahay nooca kale waxaa la yidhaahdaa waa alisticaadatu bilamwaat in dadka dhintay la magan galo ama cid nool oo aan xaadir ahayn asbaab caadiina ayna isku kiin xidhaynin la magan galo ama cid nool oo xaadira la magan galo laakiin waxa laga magan gelayaa ay tahay wax allah mooye cid kale ayna kari karin waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waa saddex suuro suurada koowaad waa maxay waa in amwaad dhimatay la magan galaa oo la yidhahdo sheekh hebelow wadaad dhintay la yidhaahdo magantaa baan ahay waa shirkun billaah waayo qof dhintay inuu ku magan geliyo ma awoodi karo isagaaman markaa waxba awoodi karinoo xataa camalkiina ka xidhan yahaye siduu wuxu magan gelin karaa siduu dhibaato kaaga daafici karaa marka waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa haddii cid nool oo kaa maqan aad magan gasho asbaab caadi oo isku kiin xidhaysaana aynay jirin farrinaad u dirtay iyo warqadaad u qortay iyo wax la mida ee halkaa intaad ka dhawaaqdo aad tihaa sheekh hebelow sheekh hebel kaa maqan haba noolaadee waxay noqonaysaa magangelyadaad magangelaysaa shirki bay noqonaysaa waayo cilmulghaybkii baad u sugaysaa iyo awood khaariqa inuu leeyahay oo awooddii ilaahay yacni markaa inuu leeyahay ayaad markaa u sugaysa cid waxa weeye meel walba kaa magan gelin karta yacni meel walba kugu og meel walba hadalkaaga ka maqli karta waa allaahuun cid kale maaha yaa cidaan allah ahayn oo waxa weeye markaa meel kastaad joogto ku og meel kastaad joogto ku maqlaysa meel kastaad joogto kuu gargaari karta ama ku magan gelin karta waa allaahoo qurah cid kale ma aha marka khasaaistii ilahay inaad siisay noqonaysaa shirkay noqonaysa wakadaa cid nool oo xaadira haddaad magan gelayso cid makhluuqa oo nool oo xaadira haddaad magan gelayso wax allah mooye cid kale ayna kari karin aad ka magan gelayso iyaduna shirki bay noqonaysa masalan jinka haddaad magan gasho ya waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa allah muxuu yidhi wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa yacni waxay rag insiga ka midi qaar magan gala rag jinka ka mid ah wakhtigii hore ee qabla alislaam dadka qaar baa waxay magan geli jireen jinka markay meelaha cidlada ay marayaan ay habeensadaan bay odhan jireen acuudu bisayidi haada alwaadi waxaan magan gelayaa waadigan ama jeexan ama togan cidda marka ugu mudan ee jinka ah baan magan gelayaa waxaan ka magan gelayaa min sufahaa'i qawmi yacni dadkiisa kuwa wax magaratadaa inuu iga magangeliyo ayaan markaa ka magangeliya ya ta noocaasi waxay ahayd shirki bay ahayd wakhtigii gaalnimadaynay samayn jireen marka waxa weeye ta noocaasi waa midaan bannaanayn ahlucilmiguna aad iyo aad bay u sheegeen isticaadada yacni marka waxa weeye inay noqonayso shirki ay noqonayso shirki inay noqonayso aad bay u sheegeen aan u soo noqonno taas laakiin aan sheego isticaadadu inaynay wada mamnuuc ahayn taas aan ku soo yaro laabto isticaadada waxaa jirtaa haddii marka waxaa weeye makhluuq aad magan gelayso wuxuu kari karo makhluuq xayi ah oo xaadir ah oo kula jooga haddaad magan gasho wuxuu awoodi karana aad u magan gashaa waxay noqonaysaa mid bannaan saddexdaa qayd hadday leedahay makhluuq aad magan gelaysaa waa xayi oo waa nool yahay waa xaadira waa joogaa wuxuu markaa aad ka magangelaysaana waa wuxuu kari karo inuu kaa magangeliyo xaaladda noocaasa isticaadadaasi waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysa waxaana u daliila yacni xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam ee marka waxaweye sheegaya abu mascuud albadri addoonuu lahaa inuu garaacay markaase addoonkii wuxu yidhi acuudu billaah allah baan magan galay markaasuu garaaci ku sii waday markaasuu addoonkii rasuulka arkay markaasuu yidhi acuudu birasuuliillaah rasuulka ilaahay baan magan galay yacni markii waxa weeye acuudu billaah uu yidhi wuxuu yidhi cadhadu darraanshahay darray daraaddeed ma maqlin buu yidhi ma maqlin hadalkuu yidhi addoonku markuu yidhi acuudu birasuuliillaah ayaan markaa waxa weeye ka joojiyey buu yidhi markaasaa rasuulku la hadlay marka rasuulkii waa maqlayaa oo wuu arkaa garaaca marka abuu mascuud garaacaayo addoonkana hadalkiisa waa maqlaya acuudu birasuuli illaah buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi lallaahu aqdaru calayka minka calayhi allah baan ku dhaartaye allah baa kaaga awood badan oo sidaad u awooddo inaad addoonkan wax u yeesho si ka badan baa allaah kuu awoodaa abuu mascuudow inuu allah wax kuu yeelo yacnii cadamada ilaahay buu xasuusiyey awooddiis waa wacdi bay ka dhigantay markaasaan waxaan idhi buui huwa xurun liwajhi illaah ilaahay wejigiisa daraaddii baan u xoreeyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam low lam tafcal lalafaxadka annaar haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd garaacaad garaacday addoonka aawadii haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey mawdicu shaahid waxa weeye nebigu kuma inkirin addoonkii abuu mascuud albadri inuu yidhaahdo acuudu birasuuli illaah waa u taqriiriyey waayo nebiga waa xay waana xaadir inuu abuu mascuud ka magangeliyana waa kari karaayey waa u taqriiriyey inay bannaantay ku tusinaysa wakadaa waxaa la mida gabadh baa marka waxa weeye waxadday reer bani makhzuum ah markaasaa waxay magan gashay ummu salama marka waxa weeye asalka magangalka dee looma diidine laakiin xad inaynay ka magangelin karin taasunbaa lagu inkiray oo magangelyadiina marka ay noqotay mid aan fulayn xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey waxaa kaloo jira gabashada markaa meela lagu gabado oo dhibaato laga galo lafteeda cawd waa laga soo qaadaa min xaysu lficlu xagga ficilka marka laga eego oo waxa weeye waman wajada malja'an aw macaadan falyacud bihi waqtiyada fitanka in waxa weeye kii meel ku gaban karo oo fitnadii ka geli karaa inuu marka waxa weeye yacni markaa meeshii uu ka galo uu kaga gabado waxa weeye taas qudheeda waa laga soo qaadaa cawd ficli waa laga soo qaadaa laakiin marka tii qawliga ahayd yacni ma aha oo de makaanka marka lama baryayo haddii buur lagu gabanaayo ama markaysaga meel marka miyi ah oo fitankii ka fog la tegaayo loo yacni markaa loo ciirsanayo maaha markaa dee in la yani marka odh ahaan loo weydiisanaya lakiin waxaa laga soo qaaday ficilkii inuu shabah ku leeyahay maadaama lagaaga banaayo waxaa kaloo u daliila waman istacaadakum billaahi faaciiduuh ka marka waxa weeye yidhi markaa ilaah baan idinku dhaariyey imagangeliya oo ilaaha idinku weydiista inaad magangelisaan magangeliyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka asalka isticaadadu wada mamnuuc ma aha saas aawoodee kitaabu tawxiid baabka uu baabaystay baabun min ashirki alisticaadatu bighayr illah shirkiga waxaa ka mida magangalka la magangalo allah cidaan ahayn hadalkaasina itlaaqiisa ma aha oo magangalka makhluuqa la magangelayaa hadduu yahay mid awoodi karaayo inuu wax magangeliyo oo waxa laga magangelaayo uu kari karaayo ou xay yahay oo xaadir yahay in la magan gala waa bannaan tahay oo waxay la mid tahay uun isticaanadii iyo ducadii bay la mid tahay waa adducaa iyo alisticaana iyo alistigaasa iyo alisticaada waa isku baab waa caam iyo khaas adducaa waa caam ama alfaadda kale ku saabsan isticaana iyo isticaada iyo istigaasa iyaguna waa nooc baryada ka mid a wakhtiga kurbada baryada ilaahay la baryo waxaa leha yahay istigaaso adducaa bikashfi alkurba isticaanaduna waa talabu alicaana yacnii kaalmo in cid laga dalbo waa nooc ducadii ka mid a isticaadaduna waa magangeliyo oo waxaa la dalbayaa magangelin baa ilaahay laga baryayaa marka waa nooc baryadii ka mid a waa ducaaun khaas marka caam iyo khaas baa udhexeeya ilaaqa marka kitaabu tawxiid uu itlaaqayo baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illaah waxaa looga jeedaa ay fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah wax allah mooye cid kale ayna kari karin marka makhluuq loo magan gelaayo markaasay noqonaysaa yacni shirki noqonaysa ee itlaaqeeda ma ah ahlucilmiga qaarkood saas yadaa waa tasriixiyeen bacdi culammada ka midina waa ishaareen waa tilmaameen bacdina itlaaqaasay ku dhaafeen culammada markaa tasriixiyey waxaa ka mid a ibnu cuthaymiin baa ka mid ah oo waxau yidhi wa haadihi tarjamatu laysat calaa itlaaqiha baabaysadkan baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illaah itlaaqeeda ma aha oo sidaa ma wada aha liannahu ida istacaada bishaksin mima yaqdiru calayhi fainahu jaa'izun kaalisticaana waayo shakhsi hadduu magan galo oo wuxuu awoodi karaayo uu ka magan gelaayo way bannaan tahay sida isticaanada loo kaalmaysanayo wuxuu kari karayaaba ay u bannaan tahay wuxuu kaloo yidhi ibnu cuthaymiin ama alisticaadatu bilmakhluuqi fa fiiha tafsiil magangelyada la magangelaayo ama la magangelyo dalbaayo makhluuq in la magangalo tafsiil baa ku sugan fain kaana almakhluuqu laa yaqdiru calayhi fahiya min ashirk haddaan makhluuqu taa kari karaynin la magan gelayaa waxa laga magan gelaayo haddaanu ka magan gelin karaynin shirkiga mid ka mid ay noqonayso waa shirki qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya hadalka ibnu taymiyu soo naqliyey laa tajuusu alisticaadatu bilmakhluuqi cinda axadin min ala'imma ibnu cuthaymiin baa soo naqlinaya ma bannaana magangelyada ama magangelyo dalabku makhluuq la magan galaa cid a'immada ka mida agtooda kuma bannaanaan axad a'immada ka midoo banneeyey ma jiro dabaed markaa sheikhu waa tacliiqiyo wuxuu yidhi wahaada laysa calaa itlaaqi hadalkaa uu sheikhu sheegay ibnu taymiya itlaaqiisa mid ku sugan ma aha bal muraaduhum mima laa yaqdiru calayhi ila allah muraadkay uga jeedaan culammadu markay sidaa leeyihiin waxa weeyaan waa wax allah mooye cid kale aynay kari karaynin in laga magan galaa ayaa shirki noqonaysa makhluuq in makhluuq laga magan galo ayaa shirki noqonaysa waxaan makhluuq awoodi karayna allah oo kelii u awoodi karo marka taa loo magan galo bay shirki noqonaysaa muraadkoodu waa sidaas fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood culammadu hadallay itlaaqaan aanay itlaaqa u jeedin hadalkii uu waday ilaa uu ka yidhi ama alisticaadatu fi ma yaqdiru calayhi fahiya jaa'iza magangalka makhluuq loo magan galo wuxuu kari karayaa iyadu waa bannaan tahay sidaa wuxuu ku odhanayaa hadalladaynu akhrinay ibnu cuthaymiin wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa la yidhahdo alqowl almufiid sharxu kitaabi tawxiid kitaabu tawxiidka sharaxa uu sharxay sharaxa ayuu sidaa ku odhanaya marka bacdu ahli cilmi way naskareeyeen in masalada tafsiir ku jiro itlaaqeeda aynay ahayn culammada qaarkoodna way ishaareen iyana naskarayneen culammada ishaaray waxaa ka mid ah oo sidaa tilmaamay sulaymaan ibnu cabdillaahi sharaxiisa kitaabu tawxiidka uu sharxaayo taysiiru alcasiisi alxamiid oo markuu soo taqriiriyey in marka waxa weeye magangalka makhluuq la magan gelaya inay shirki tahay oo ay cibaado tahay oo ay la mid tahay marka waxa weeye salaadda loo tukadoo kale ay la mid tahay ayuu marka dambe odhanayaa ha yeeshee farqigu waxa weeyaan wax farqiga dhexeeya ma jiro mooyaane makhluuqu wuxuu awoodi karaayo in loo magan galaa iyadu waa bannaanta waa jaa'is ha yeeshee fatxulmajiidka oo laga soo ikhtisaariyey taysiirulcasiizi alxamiidka hadalka inta kale intuu soo naqliyey buu inta dambe ka tegey mana fiicnayn intaa dambe inuu markaa ka tago xadfo waayo maqsuudkii hadalka kale ayay sii caddaynaysaa oo bayaaminaysaa oo noocan maa isisnoo kale ka dhigan tahay marka taasoo kale waxay markaa noqotay in markaa aynay fiicnayn xadafkaas saaxibu fatxilmajiid markaa ma sheegin tafsiilka caynkana isagoo xagga istiqaasada markuu joogo tafsiilka caddaynaaya istiqaasadii in farqi u dhexeeyo noocna bannaan yahay noocna aanu bannaanayn oo quyuuddeeda uu sheegaayo haddana markuu isticaadada joogo tafsiilkaa ma sheegaayo bal ishaaradii uu ku ishaarayey yaanu aad u sii caddaynbe oo adiladeeda iyo dawaabidkeeda yaanu sheegin sheeginbe sulaymaan ibnu cabdilaahi uu markaa ishaaray yacni markaa waa xadfay oo waa ka tegay wa kadaalika culammada kale iyaguna ishaaray tafsiilka waxaa ka mid a yani saaxibu icaanati lmustafiid yani saalix fawsaan sharaxiisa kitaabu tawxiid uu ku sharxaayo laakiin si aada waxa u caddeeyey ibnu cuthaymiin culamo kalena waa caddeeyeen waana masale adilo leh oo dee adilada ay ka mid tahay abi mascuud albadri yani markaa xadiiskiisii ee muslim saxiixa ku soo wariyey oo tilmaamaya addoonkii inuu yidhi acuudu birasuuli illaah waxaan magan galay rasuulka ilaahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin oo waa u taqriiriyey wakadaa adilo kalena waa leedahay oo markaa waxaa laga dariishanaayo yacni acuudu birasuuli illaahi caaisha lafteedu inay tidhi xadiis baa lagaga soo wariyey inuu rasuulku inacdalo yacni markaa waxaan ka magan galay rasuulkaan ka magan galay hadal caynkaasa inay cabirtay yadana waa la soo wariyey wakadalika xadiidka markaa ummu salama ku saabsan gabadhii markaa inay magan gashay oo ay tidhi markaa waxa weeye yacni markaa ummu salamaan magan galay yacnii inaan xuduuddii cidna laga magan gelinayn taas waxa weeye waa lagu radiyey oo lagama aqbalin laakiin asalka lama odhan waa shirki yacni markaa lama odhan calaa kulli xaal saasaa masalada tafsiil ugu jiraa haddaba marka waxa weeye magangalka la magangelaayo kelimaadka ilaahay waxay soo gelaysaa saynu horeba u soo sheegnay sifaadka ilaahay oo la magan galay bay soo gelaysaa waxaanay culammadu ka dariishadeen acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq in kelimaadka ilaahay aynay makhluuq ahayn waayo hadday makhluuq ahaan lahaayeen lama magan galeen taas culammadu waa ka daliishadeen a'immadii horeana sheegay alimaamu albukhaari kitaabkiisa khalqu afcaal alcibaad buu ku soo arooriyey isagoo hadalkii sheikhiisa nucaym ibnu xamaad alkhusaaci soo naqlinaya inuu markaa bukhaari sheikhiisii axadu mashaayikhihi oo nucaym ibnu xamaad alkhusaaci lo odhan jiray uu ka deliishaday acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari ma khalaq kelimaadka ilaahay inaanay makhluuq ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam makhluuq ma magan galeen laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lama magan galo bukhaarina waa imaam min a'immati sunna sida markaa sheikhiisuba uu ahaa imaam min a'immati sunna marka magangelyada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay kelimaadka ilaahay in la magan galo uuna u sheegay yacni markaa boorin iyo xasi iyo sunnayn uu sunnaynaayo uuna u sheegay fadiilo inay leedahay oo yacni dhibaatooyinka lagaga badbaadinayo ruuxa waxay caddaynaysaa in waxa weeye kelimaadka ilaahay aynay makhluuq ahayn bay caddaynaysa waayo makhluuq magangalka la magangelayo yacnii waxa ugu weynee ku sugani waxay tahay waa inay markaa noqon karto mubaax laakiin tan markaa laynoo sunnaynayaa waxa weeye waa mid qurba qurbaa weeye ta kale makhluuq dhib oo dhan cid ka badbaadin kartaa ma jirto cidda dhib oo dhan cid ka badbaadin kartaa waa allah oo qura xadiiskuna muxuu sheegayaa man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik cidda dhib oo dhan cid ka badbaadin kartaa waa allah oo qura ee cid kale dhibaato oo dhan cid kama badbaadin karto ahlucilmi badan oo kalea deliishaday imaam axmed waa deliishaday inaan kelimaadka ilaahay makhluuq ahayn oo nabigu makhluuq ma magan galeen a'immo kale waa deliishadeen ibnu khusayma waa deliishaday yacni bayhaqi waa deliishaday marka alasmaa wasifaat waa ku soo arooriyey baqawi sharxu sunnaha isaguna waa deliishaday dhammaan marka xadiiskaasay soo arooriyeen xadiiska iyo adilada la midka ah iyagoo u deliishanaya kelimaadka ilaahay inaynay makhluuq ahayn hadday makhluuq ahaan lahaayeenna nebigu calayhi salaatu wasalaam ma magan galeen ama dadka uma sunneeyeen inay magan galaan ahlucilmigu waxay tasriixiyeen jinka magangelyada la magan gelayaa inay markaa tahay shirki inay tahay culamo badan baa sheegay waxaa ka mid a culammada sheegtay abu cabdillaahi alqurtubi saaxibu tafsiir oo markuu aayadda suuratuljinni fasiraayo wuxuu odhanayaa walaa khafaa ana alisticaadata biljinni duuna alisticaadati billahi kufrun wa shirkun abu cabdillahi alqurdubi wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i qarni asaabic culammadii qarnigii toddobaad buu ka mid ahaa wuxuu tafsiirkiisa ku sheegayaa ma qarsoona buu yidhi magangalka jinka la magangelayaa oo aan allaha la magangelaynini inay tahay kufrun wa shirkun gaalnimo iyo shirki inay tahay ma qarsoona buuyihi hadalka wuxuu odhanayaa markuu aayadda fasirayo wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa markaasaa wuxuu soo naqliyey asarka taabicigu uu yidhi saciid ibnu jubayr rahaqan kufran wuxuu ku fasiray saciid ibnu jubayr oo ardaygii ibnu cabbaas ah yacnii jinku waxay u kordhiyeen insiga rahaqan ay kufran gaalnimay u kordhiyeen buuhi rahaqi wuxuu ku fasiray kufri gaalnimo yacni zaada aljinnu alinsa kufraa wuxuu u jeedaa uga qastayaa saciid ibnu jubayr jinkii ayaa insiga u kordhiyey gaalnimo markaasuu dabeedna ku tacliiqinaya o odhanaya walaa khafaa ana alisticaadata biاljinni duuna alisticaadati biاllaahi kufrun wa shirkun ma qarsoona inay gaalnimo tahay in jinka la magan galaa wakadalika ahlucilmi kalena waa sheegeen waxaa ka mid a ibnu caadil alxambali baa ka mid a oo isaguna culammadii qarnigii sideedaad ka mid shan dhintay kitaabkiisa tafsiirka ee la yidhaahdo allubaabu fii culuumi alqur'aan waxa uu ku yidhi ibnu caadil alxambali walaa yakhfaa ana alisticaadata biاljinni duuna alisticaadati biاllaahi shirkun wa kufrun sidii qurdubi yidhi si la mida ayuu isaguna cabbiray hadalkaa la mida waxa sheegay hore u sheegay samcaani abuu mudafar assamcaani oo min culamaa'i qarni alkhaamis ah oo dhintay afar boqol siddeetan iyo sagaalkii dhintay bal culammada qaarkood waxay tilmaameen ijmaac inay tahay ayay tilmaameen oo masalada noocaasa yacni laysku waafaqsan yahay culammada marka waxaa weeye sidaa ishaartayna waxaa ka mid a ibnu khusayma ayaa ka mid ah oo marka waxa weeye caalim muxadisa ah a'immadii waaweyneedna ka mida imaam la'a'imma la yidhaahdo maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma waa ragga kutubta xadiisiga anale buu ka mid yahay oo kitaabka saxiixu ibnu khusayma la yidhaahdo waa sheikha allifay weeye kutub markaa yacni kalena waa leeyahay oo kitaabu tawxiid ka mid yahay atawxiid libnu khusayma uu ka mid yahay wuxuu dhintay saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijiriga qarnigii afraad wax yarbu madaxa la soo galay haalibka cumrigiisu wuxuaa qarnigii saddexaad buu ahaa markay culammadu sheegayaan waxay yidhahdeen imaamul a'imma bay yidhahdaan ragga axaadiista soo wariya waa ka midoo waa taliha rawaahu ibnu khusayma waa saaxibu saxiix wuxuu yidhi afalaysa alcilmu muxiiطan ya dawi lxija annahu hayru jaa'izin an ya'mura annabiyu sala allahu alayh wasalama biاltacawudi bikhalqi illahi min shari khalqih hal samictum caaliman yujiizu an yaquula addaaci acuudu biاlkacbati min shari khalqi اllah aw yujiizu an yaquula acuudu biاlsafa walmarwati aw acuudu bicarafaatin wa minan min shari ma khalaqa allah hada laa yaquluhu wala yujiizu alqowla bihi muslimu yacrifu diin allah muxaalun an yastaciida muslimun bikhalqi illahi min shari khalqih sidaa wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa la yidhahdo altawxiid ayuu ka odhanayaa ibnu khusayma markuu sheegay xadiidka acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq ayuu wuxuu odhanayaa miyaan la ogsoonayn yacni dadka caqliga lahow inaynay bannaanayn inuu nebigu amro calayhi asalaatu wasalaam in khalqiga ilaahay la magan galo oo sharka khalqigiisa laga magan galaa inaynay bannaanayn miyaan marka waxa weeye taa la ogsoonayn miyaa maqasheen ruux caalima oo bannaynaya inuu ruuxu yidhaahdo kacbadan magan galo sharka khalqiga ilaahay baan ka magan galay ama markaa caalim bannaynaya miyaa maqasheen in marka la yidhaahdo safa iyo marwaan magan galay ama carafaad baan magan galay carafa ama minaan magan galo sharka khalqiga ilaahay baan ka magan galay wuxuu ilaahay abuuray sharkooda haada laa yaquuluhu muslimun walaa yujiizu alqawla bihi muslim kaa muslim odhan maayo yacni markaa muslimna ma bannaynaayo in sidaa la yidhaahdo muslimkaasoo diinka ilaahay garanaya walaa yujiizu alqawla bihi muslimun yacrifu diin allah muxaalun an yastaciida muslimun bikhalqi illahi min shari khalqih waa mustaxiil buu odhanayaa yacni waa midaan bannaanayn aan dhici karin inuu muslim khalqiga ilaahay magan galo oo uu ka magan galo sharka khalqiga ilaahay ila min shari maa khalaq wa caam sharka khalqiga ilaahay oo dhan baan markaa ka magan galay wax allo wixii shar leh sharkooda ya ayaan markaa ka magan galay dee taa makhluuq awoodi karaaba ma jiro yacni markaa cid bannaynaysaana ma jirto marka waxay noqonaysaa hadalkiisu inay ka dhigan tahay naqli lilijmaac ijmac culammadu ku ijmaacsan yihiin in lasoo naqliyo kale inay ka dhigan tahay shuraaxu kitaabi tawxiid markay leeyihiin waqad ajmaca alculamaa'u calaa annahu laa yajuusu alisticaadatu bihayr illah noocaasay ujeedaan ijmaac ay soo naqlinayaana waa saasoo kale weeye wakadalika culammada kale sheegtay waxaa ka mid a mulla caliy alqaari ayaa ka mid ah oo waxau yidhi laa tajuusu alisticaadatu biljinni faqad dama allahu alkaafiriina calaa dalik yacnii jinka in la magan galaa ma bannaana ilaahayna waa dhaleeceeyey arrinka noocaasa oo in jin la magan galo waa la dhaleeceeyey wuxuu tilmaamayaa aayaddan suuratu ljin وأنه كان رجال من الإنس يcuuduuna برiجاaل min الجiن فزاaduهm رahقا waayo jinkani markay gaalo ahaayeen ayaa markaas sidan yani la samayn jiray waxyaalihii markaa khaldanaay ay ku sugnaayeen ayaa markaysa markaa ay ka warrameen yacni marka allahna nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam islaamnimada ka hor gaaladii waxay samayn jireen meel cidla haddii ay ku habeensadaan inay odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qawmi waxaan magan galay waadigan ama togan ama jeexan cidda ugu mudan ee jinka ah baan magan galay waxaan ka magan galay wax magaratada qowmkiisa inuu iga magan geliyaan ka magan galay saasay odhan jireen dee noocaasi waxay mid baatilay ahayd waa wixii gaaladu ay samayn jireen aayadda marka laynoogu sheegayana loogama jeedo inay bannaan tahaye xumaanahoodii horaa laga warramayaa sida aayaadka kale ee markaa ku ladhanba ay markaa u sheegayaan xumaanihii ay ku sugnaan jireen iyo waxyaalihii ay aaminsanaan jireen iyo siday ku sugnaayeen marka calaa kulli xaal aayaddaasuu soo qaatay aayadda kale ee suuratu lancaam buu soo qaatay wyowma yaxshuruhum jamiica ya macshar aljinni qad istakfartum min alinsi waqaala wliyaa'uhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacd wabalagna ajalana aladii ajalta lana aayaddana waa soo qaata kadib wuxuu tilmaamay faistimtaacu linsiyi biljinniyi fi qadaa'i xawaa'ijihi wa awaamirih yacni markaa waxa weye insigu inuu jinniga ku raaxaysto yacni faa'iidaduu ka helayay maxay ahayd wuxuu ka helayey danaha qaarkood inuu u fuliyo wuxuu u soo xaday iyo yacni waxyaalaha qaarkood waxaa ii samee uu sameeye iyo waxyaalo qarsoon inuuga warramo iyo uu isagu og yahay inuu u sheego iyo wax inuu u soo dafo iyo jinniguna insiga wuxuu ugu raaxaysanayey dee cibaadada la caabudaya isaga laysu dullaynaayo loo khuduucaayo waistimtaacu aljinniyi bilinsiyi tacdiimuhu iyaahu waisticaadatuhu bihi wa khuduucuhu lahu yacnii jinnigu inuu insiga ku raaxaysanayaana iyaduna waxay ku timi ilaa labada qole waa isku danaysanayeene in markaa waxa weeye insigii jinniga weyneeyo inuu magan galo inuu isu dulleeyo ashyaadaasaa waxay ahayd yacni siduu ugu raaxaysanayay marka ahayd calaa kulli xaal hadalkaas marka waxa weeye shuraaxu kitaabi tawxiidna waa soo naqliyaan muxaqiqiinta qaarkood oo yacni markaa taxqiijiyeyna waxay yidhaahdeen maanu helin meeshu ku yidhi mulla cali ilqaari hadalka maanu helin ayaa muxaqiqiinta qaarkood oo qaarkood risaalo ku qaateenba ay yidhaahdeen marka laakiin hadalkaasi wuxuu ku yaallaa sharxu alfiqhi alakbar kitaabka markaysaga fiqhul akbar la yidhaahdo ee loo nisbeeyo abu xaniife loo nisbeeyo ee mulla cali alqaari uu sharxay ayuu hadalkaasi ku yaallaa ha yeeshee markaa halkan hore ee ay u soo naqliyeen culammadu laa tajuusu alisticaadatu biljinni yacni waxa weeye nuskhada kollay matbuucada qadiimkaan hayaa alisticaanatu bay halkaa qoreen inkastoo ta dambe ay sideeda u qoran tahay wa isticaadatuhu bihi aayaddana markaysaga waxawan waa soo qaatay markiiba oo ah wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni marka isticaadadii inay ku saabsan yahay hadalkiisu ayuu marka kollay taasna kollay ay qariino u tahay ha yeeshee nuskhada waxa ku taalla yacni marka isticaanada ku taalla waxayse culammadu yidhaahdaan alisticaanatu kalisticaada ayay yidhaahdaan sida albani aada ugu celceliyo ashridadiisa qaarkoodna aada ugu sugan waxay yidhaahdaan culammadu albani iyo khayrkiiba alisticaanatu kalisticaada yacni marka isticaadada jinku ma bannaana isticaanadiisuna ma bannaana waayo isticaadadii aayaddaa ku sugan marka walisticaanatu kalisticaada in jinka la kaalmo weydiistaa waxay la mid tahay in la magan galaa ayay markaa la mid tahay oo taas ayay markaa waxaa la mid tahay marka saas aawadeed yacni jinka magangelyada la magangelaya saasay markaa u bannaanayn oo ay tahay marka mid eh, muxarama markaysa markaa ay u tahay waa yahay waxaa jira dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya magangalyada nebiga calayhi salaatu wasalaam la magangelayaa waa bannaan tahay mar hadday taasi bannaan tahayna istikaasada nebiga la gargaar weydiisanayaana waa bannaan tahay waxayna isku qaldayaan markii nebigu noolaa ee xayiga ahaa ee xaadirka ahaa wuxuu kari karaayo laga magan gelaayey iyo markii la oofsadee u dhintay geeriyooday dabadeed bay labada mas'alo isku qaldayaan oo masalada labada masalana dee farqa udhexeeyo aad bay u kala tegan yihiin aad iyo aad bay u kala duwan yihiin waxay noqonaysaa laba masalo oo aad u kala duwan weeye cid dhimatay magangelyada la magangelaayo iyadoo laba daarood la kala joogo oo daaru dunya iyo daarulbarsakh waxay noqonaysaa mid marka waxaa muxarama ayay noqonaysaa oo shirki ah waxaanay marka waxaa soo gelaysaa khasaaistii ilaahay wax ka mida in la siinaayo hadday tahay cilmiga ghaybka uu og yahay hadday tahay qudradiiyo awoodda markaysa markaa awooddii ilaahay la siiyo oo la yidhaahdo siduu allah wax u awooda ayuu u awoodaa iyo wax la mida marka tan noocaasi waxay noqonaysaa laba shay oo aad iyo aad u kala duwan ayay noqonaysaa marka inay waxa weeye tani banaanaata kama dhalanayso ta kale inay banaanaato waxaa jira xadiis soo arooray sixadiisa nowcan maa kollay la ysku hayo alfaaddiisana kollay ikhtilaaf ku jiro oo tilmaamaya waxa weeye acuudu billaahi wa rasuulihi duruqda qaarkood iyo riwaayaadka qaar uu ku soo arooray allah iyo rasuulka in laysku laray riwaayaadka qaarkoodna acuudu billaahi an akuuna ka waafidi caad yacni qadarkaa keliyuu tilmaamayaa oo rasuulku aanu la soconnin marka xadiidkana culammada qaarkood baa yidhi waxa weeye waa xasan yacni markaa yidhi sanadkiisu waa xasan yidhi marka ikhtilaafna waa ku sugan yahoo waa laysku khilaafay xadiidkaa sida loo soo warinaayo inqitaac iyo mawsuulnima labadaba loo soo wariyey oo caasim ibni abi najuud ayaa laga warinayaa qaarigii macruufka ahaa baa laga warinayaa yacni qaariguna marka yacni laga wariyo waxaa looga soo wariyey mar isagoo markaa sanadku xidhiidhsan yahay baa laga soo wariyey oo waxa weeye yacni mawsuul u yahay marna isagoo aan abuwaa'il la sheegaynin markaysagaa bakri uu ka toos uga warinayo xaris albakri ayaa laga soo wariyey marka abubakar ibnu ayaash abubakar ibnu abi cayaash ayaa markaa caasim marka warinaya sanad munqaticu kaga warinaya calaa kulli xaal marna waxa weeye isagoo abu waa'il la sheegaayo sanadku xidhiidhsan yaha loo soo warinaya caasimna xagga xadiidka yacni waxa weeye dacfa ku yaro jira culamada qaarkood waa sayiulxifdi bay yidhaahdeen xagga qiraa'ada imaam iyo xuju ku yahay waana dhici kartaa laba fanni oo kala duwan shakhsi mid xujo inuu ku noqdo midna dacfi ku sugan yahay marka culammada qaarkood baa daciifiyey xagga xadiiska ha yeeshee culammadu waxay u badan yihiin eh, in markaa xasanulxadiis yahay haddaanu cid khilaafin yacni xasanulxadiis inuu yahay xaafid ibnu xajar wuxuu yahay waa saduuqun yahim waa saduuq wakhtiyada qaarkood nin run badanoo wakhtiyada qaar wax ismoodsiiye weeye eh, waxay culammada qaarkood yidhahdeen saduuqun sayuulxifdi fi lxadiis xagga xadiiska waa sayuulxifdi xujjatun fi lqiraa'a qiraa'adana xujuu ku yahay yacni saasoo kaley markaa cabbireen calaa kulli xaal culamada qaarkoodba mid bay arjaxaan qaar marka waxa weye wasliga arjaxaya iyo qaar inqitaaca arjaxaya markuu mawsuulka yahay laftiisa rasuulka miyaa lagu darayaa mise waa laga reebayaa riwaayaadku way ku kala duwan yihiin xadiiskana imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo yacni khayrkood baa soo wariyey yacni sunannada qaarkoodna saasuu ugu sugan yahay ha yeeshee tirmidiga wuxuu ugu yaallaa acuudu billaahi an akuuna ka waafidi caad oo wa rasuuliillaahi ama warasuulihi lama socoto marka waxa weeye ruwaaddii baa calaa kulli xaal isku khilaafay oo waxa weeye qaarba si u soo wariyeen yacni markaa taasna waxa weeye qaar waxay dooneen inay deliishadaan oo yidhaahdaan yacni xadiidka maadaama culammada qaar ay yidhaahdeen sanadku waa xasan ay yidhaahdeen waxay ku tusinayaa isticaadada nebiga la magan galaa inay bannaan tahay mar hadday bannaan tahayna istiqaasada iyo gargaar weydiisadkuna waa bannaantahy bay yidhaahdeen marka ta noocaasa waxa weeye waa arrin markaa aan saxnayn weeye oo lafdadani nakaara sidaa ugu sugan oo yacni markaa lafdi markaa shaada'a weeye oo yacni markaa ruwaaddii markaa isku khilaafeen markaa sida kalea maxfuudka uu noqonayaa haddiiba markaa lagaba soo qaado inay sugan tahay lafteeda oo la yidhaahdo waxa weeye waaba saabita la yidhaahdo marka nebigu waa noolaa calayhi salaatu wasalaam xayi buu ahaa xaadir buu ahaa waxaa la doonayey inuu ka magangeliyana wuxuu kari karuu ahaa marka waxa weeye yacni mid marka kollayba daliil u noqonaya mas'aladii yacni ugu noqonaya ma aha oo xuja marka arrinka noocaasa sidaas ayaanu marka ugu jirin laakiin marka hore waxaa marka maxfuud ku yahay yacni marka acuudu billaahi an akuuna ka waafidi caad in marka waxa weeye hadduu sugnaado intaasi marka inay sugan tahay baa awla ah oo arjaxsan waayo a'immadii baa markaysaa qaarba si u wariyeen sufyaan bnu cuyayne iyo siday u soo wariyeen yacni waxa weeye sidan waa ka duwan tahay marka calaa kulli xaal xadiiskana munqaticnimo iyo mawsuulnima laysugu khilaafay marka xadiis yacni xataa asalkiisu hadduu sugnaado alfaadaha qaarkood baa wakhtiyada qaar ay dhacdaa in marka waxa weeye la naqdiyo oo la yidhahdo lafdigaasi xadiisku yacni xasan ba ha noqda ama saxiix ba ha noqdee lafdigaasi waa shaad ama lafdigaasi maxfuud ma aha axaadiista saxiixaynkaaba qaarkood bacdulalfaad la qabsaday culammada qaarkood ama a'immada qaarkood ay qabsadeen oo ay yidhaahdeen waa shaaddo yacni iyadoo asalka xadiiska ay markaas sugayaan in asalka la suga iyo in alfaaddu ay wada saxiix noqoto lafdi kastoo ku suganna kama laazimayaan asalkana markaysa marka waxaa weeye dee nuunuudaasaa saa ugu jirta marka calaa kulli xaal mas'aladana waa taas oo a'immadu ay tilmaamayaan inaan makhluuq markaysaga la magan gelayn ilaa mutaqadimiintii ilaa muta'akhiriintii waa kuwaa tilmaamaya yacni wax markaa la yidhaahdo si ilaaqa loo magangeli karaa saasaynay u jirin yacni quyuud bay yeelanaysaa makhluuqa marka la magangelaayo gelaayo qadarka ka bannaani yacni markaa saas yadaabuu quyuud marka u leeyahay marka calaa kulli xaal intaas baynu markaa taas aynu marka ku dhaafaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk